alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ma huwa alkhawfu luqatan alkhawfu luqatan haye tawaqucu almakruuh fi lmustaqbal isilaaxan isilaaxan fadal inficaal qalbi diraabuhu cinda nuzuuli darari aw tawaqucihi oo qalbigu inuu kaco isgaraaco markay dhibaato ku dhacdo ama dhibaato uu fisho alkhawf hal huwa cibaadaة maxda yakunu sarfuha ligayr اllahi shirka fi kuli xaal am la fadl min waa maxay cibaadati esh cibaada min alafcaali lmuxtamila baad ujeeda maxaa looga jeeda min alafcaali lmuxtamila marka la idhaha ficilkaas waa min alafcaali lmuxtamila maxaa looga jeeda kawfku cibaada maxda maaha cibaado baraxtir maha waa min alafcaali lmuxtamila maxaa looga jeeda yaana mar cibaadadu noqdaa marna cibaadona noqda marka goormu cibaado noqonayaa haye marka awsaaftii ficilku cibaado ku noqon jiray ay raacaan tadalul iyo khuduuc iyo maxabiya markay raacaan markaasuu cibaado noqonaya haddii ilaahay loo sameeyo waa cibaada lilah haddii hayr ilahay loo sameeyana waa shirkun akbar ayib marka binaan calaa haada khawfku wuxuu leeya baynu nihi aqsaam qaybo soo ma alqism lawala maxay baynu nihi haye alkhawf alcibaadiy tawxiidi ama khawf alcibaada wa huwa khawf alcibaada maxaa baynu nihi alkhawfu min allah calaa wajhi tacabud in ilaahay laga baqo oo looga baqo si cibaado ama si cibaado uu baquhu ku noqonayo ayib maa xukmu lkhawfi min allah ilahay in laga baqo xukunkeeda waa maxay khawfa cibaadatin aye waajib wdaliil cala lwujuub khaafuuni in kuntum muminiin ayib alkhawfu min allah hal kulluhu waajib baqaa ilaahay laga baqaa dhammaantii ma waajibah haye nacam minhu waajib minhu mustaxabun qadar waajib iyo qadar mustaxab buu leyahy ma huwa alqadr lwaajib min khawf illahi subxana wa tacaala nacam ibn rajab wuxuu yihi ma xamala wlqadr lwaajib min alkhawfi ma xamala cala adaaءi اlfaraa'id waijtinaab اlmaxaarim qadarkaasaa waajibka ma zaada calى hadana waa waa mustaxab asuni nooca labaad khawf waa alkhawf shirki alkhawf shirki daabitkiisu huwa alkhawfu min gayr illahi khawf cibaada waa biqihii cibaadada ahaa ilahay cid aan ahayn in lagaga baqo wayakunu alkhawfu shirka fi lxaalaat اtaaliya khawfku wuxuu shirki noqdaa xaaladahan soo socda ida اqtarana bالtacdiimi wاlkhuduuci wاlmaxaba haddii uu la xidhiidho weyneyn kaa laga baqanayo la weyneynayo iyo khuduuc loo khuduucayo iyo jacayl la jeceliyo walihada buri ibnu caiya raximah llah markuu fasirayey qowl اllahi tacaalى inama yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowm اlآkhir وأqama الصلاaةa وآtى الزakاةa وlam ykشha ilا الlah qaala yuriidu khashyaة التacظiim wاlcibaada wالطaaca ilaahay mooyaane cid kale aan ka baqin looma jeedo baqaha noocyadiisii oo dhan waxaa loo jeedaa buri baqaha uu la socdo tacdiim iyo cibaada iyo طaaca ay la socoto walihada ibnu kahiir walam yaksha ila اllah wuxuu ku fasiray lam yacbud ila اllah oo khowfka ilaahay lagu koobay inuu yahay khowf اlcibaada ayuu muujiyey markaa khowfkani wuxuu shirki u noqday lima fiihi min sarfi aw min jacli cibaadati ligayr illah cibaadadii khuduuca iyo tadalulka iyo maxabada ayaa ilaahay cid aan ahayn loo sameeyey ta kale lima fi dalika min ictiqaadi الnafci wاduri fi gayr اllah waxaa kaloo khowfku uu shirki akbar noqday ida khaafa min almakhluuqi kama yakhaafu llah hadduu makhluuqa uga baqo siduu ilaahay uga baqanayo aw acdam aw ashad ama si ka daranba lihada wuxu uhi shekhu islaam ibnu taymiya faman sawaa faman sawaa bayna alkhaaliqi walmakhluuqi fi lxubi lahu aw alkhawfi minhu wاlrajaai lahu fahuwa mushriku qofka khaaliq iyo makhluuqa ku simaa jacaylka iyo baqaha iyo rajada waa mushrik buu yiri majmuuc lfatawa majalad toddobiy labaatanaad saddex boqol sagaaliy soddon waxaa kaloo khawfku uu noqdaa shirki saynu alaaat usuulba kusoo sheegnay ida khaafa min makhluuqin an yusiibahu bimashiiatihi bianwaaci lmasaa'ib aw yamnacahu anwaaca nicam min gayri asbaabin aahira walaa shay yumkin ixtiraazu minh khawfu sir khawfka culimada tawxiidka wax ka qortay ay ku sheegaan wuxuu ka baqanayaa makhluuqaasi markuu doono inuu dhibaato u geysto ama nicmo u ka hor istaago iyadoo aanay jirin sabab muuqata oo muujinaysa makhluuqaasi inuu dhib geysan karo ama inuu nicmo iyo wanaag qofka ka hor istaagi karo waa kalkhawfi min alasnaam dhagax ama geed ama qori ama taallo ayuu qofkani ka baqanaya iyadoo baqaa waxaa ku kalifaya tay inuu isleeya dhibaatu kuu geysan doono kuwaali doona tusaale ahaan sanamkani ama nicmu kaa hor istaagi doono sida roob iyo arsaaq iyo wax lamida waxaanaynu ogsoonnahay inay asnaamtu tahay jamaadaat oo wax sababa oo muuqato oo ay dhib ku geysan karto ama khayr ku hor istaagi kartaa ma jiro waxaa lamida ah saasoo kale alkhawfu min almowta alladina laa yamlikuna lianfusihim nafcan walaa duran qof dhintay oo qabrigaa ku jiro xataa laga yaabo lafihiisu inay dhammaadeen cajbu darab marka laga reebo ayuu ka baqanaya sabab muuqato oo qofkaa xabaasha ku jira ee halkaa ku googaay uu dhib dhibgu dhib ugu geysan karo ama uu e, manfaco iyo waxtar kaga hor istaagi karaa ma jiro wa minhu khawfu lmushrikiina min asnaamihim khawfka waxaa ka mida baqaay mushrikiintu ka baqan jireen asnaamtooda wa huwa alwaaqicu min cubaadi اlqubuur alyowm kuwa xabaalaha caabuda baqaha ka dhaca weeye waxay ka baqaan dadka dhintay waxay aamineen eh, inay u geysan karaan masaa'ib ama nicam ay ka hor istaagi karaan markaa sida ilaahay oo kale uga baqaan ama si ka daran bay uga baqaan walihaada haddii midkood la yidhaahdo ilaahay ku dhaaray isagoo been sheegay uu kaga xagaf siinaya haddii la yidhahdo sheekh hebel ku dhaarana isagoo been sheegaya uu ka baqanaya waayo ilaahay iyo kaa xabaasha ku jira kaa xabaasha ku jiru kaka yaana ka baqan og yahay khowfka waa khowfka culimadu khawfu sir yidhaahdaan khawfu sir maxay yidhaahdeen lannu yukhaafu lisirin fiih waxaan wuxuu uga baqayaa sir buu leeyahay buu leeyahy wax ku qarsoon wax ka muuqdaa ma jiro dee looga baqaa وأنه yأتي بالمصاaئب الsر ويمنع miن النcم الsر miن غyri أسباaب ظاahiرة si qarsoon buu dhibaatooyinka u keenaa buu ku leeyahy makhluuqani ama nicamka u hor istaagaa sabab muuqata iyadoo aani jirin waxaa amhiladeeda ka mida xadiidka axmed iyo abu daawuud iyo ay wariyeen xaakim iyo camr bn cabaas damaam ibnu haclaba saxaabigii la odhan jiray markuu rasuulka alayh u yimi ee qaala liqowmihi lama jaahu muslima bisat laata bisat illaatu wlcuza waxaa xumaan badnaaday laata iyo cuza qaaluu mahya damaam aamus bay dhahan damaamo jooji uskut ittaqi lbarasa wattaqi ljunuuna wattaqi ljudaab siaad laata iyo cuzo wax uga sheegaysaa waar baqo waxa weeyaan waali markaad wax ka sheegtay inay kuwaalaan ama kugu dhaco baras ama judaam qaala weylakum inahumaa laa taduraani walaa tanfacaan iimaankii iyo tawxiidkii baa qalbigiisa galay war waxna ma cid ma yeeli karaan waxna cid uma tari karaan buuri waana صaxiix faqad صaxaxu اxaakim waصaxaxu ayضa axmed shaakir fi tacliiqi calى musnad imaami axmed waxasanu اlalbaniyu fi tacliiqi calى fiqhi الsira lilghazali ilaahayna qur-aanka uu ku sheegay inay ka baqanayeen asnaamtooda nabi llahi ibraahim wuxuu ka sheegay inuu ku yihi walaa akhaafu ma tushrikuuna bih anuu ka baqi maayo waxaanad ilaahay la wadaajinaysaan ila an yashaaa rabbii shayan wasica rabbii kula shayin cilma falaa tadakaruun kayfa akhaafu ma ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum billah ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana faأyu lfariiqayn axaqu biاlamni in kuntum taclamuun anoo ahlutawxiid saan u baqaa buuhi makhluuq aan uga baqa tawxiidka amniga lagu helaa idinkoo shirkigii ku jiro sababtii baqahaana biqi qowmu huud nebigoodii maxay ku idhaahdeen in naqulu ilactaraaka bacdu aalihatina bisuu islaamtoodaasay ka baqiyeen aalihadeeda qaar ka mida ah ku derderay bay dhahdeen markaad ka hor timi oo nin waalan ayaa tahay wa yukhawifuunaka biladiina min duunihi makhluuqaadka ay caabudayeenna dadka ahlu tawxiidka way ku baqagelinayeen nooca saddexaadee khowfka shirkiga khowfka alkhowf almuxaram ayr hayru shirki waa baqaa xaaraanta laakiin aan shirki ahayn wahuwa ma xamala alcabda calaa tarki waajibin aw ficli muxaramin waa baqaa xaaraanta ah laakiin aan shirki gaadhsiisnayn waa baqaha addoonka ku qaada calaa tarki waajibi waajib ilaahay saare inuu ka tago khawfan min makhluuq aw ala irtikaabi muxaramin khawfan min makhluuq alamr macruufa nahy can munkar buu ka tegaya aljihaad fii sabiili illah baqa awgii waa baqa xaaraana kaasi oo dembi ama zinuu samaynayaa ama khamr buu cabaya min gayri ikrah xataa law kaanat asbaabuhu daahira xataa hadday asbaabtii baqahaasi muuqato haddii baqaha asbaabtiisi aanay muuqanna oo aanu xaqiiqaba lahayne wahmi uu yahayna kaasi waaba kasii daray waa min aljubn aladii istacaada minhu nabiyu birabbihi fulaynimadii rasuulku ilaahay ka magan galay ayuu ka mid yahay baqaala noocana waa kuu nebigu kadegi ka digay sida axmed uu wariyey can abi saciid markuu laa yamnacana axadakum makhaafat nnaas an yatakalama bilxaqi ida raahu aw calimahu midkiin baqaha dadka uu ka baqaya yaanu ka hor istaagin xaqa inuu ku hadlo markuu xaqa arko ama uu ogaado walihada abu saciid wuxu uhi wadidtu anii lam asmacu wallah waxaan jeclaan la xadiidka inaana maqal xadiidkaasi wax weyn buu waajibinayaa oo weliba adag xadiidka tirmidi iyo ibnu maaja wariyeenna wuxuu nabigu laa yamnacana rajula haybat nnaas an yaquula bixaqin ida calimahu aw shahidahu aw samicahu ninna ka haybadaysiga dadku yaanu u diidin xaqa inuu ku hadlo markuu ogaado ama uu goobjoog u noqdo amaba se uu maqlo waana xadiid saxiixa aayaddan ila l falaa takhaafuuhum ukhaafuuni in kuntum muminiinna falaa takhaafuuhum fii tarki amrii bay ku fasireen aimadu yani haka baqanina baqa idinku kalifa amarkayga fulintiisa inaad ka tagtaan nooc afraad waa alkhawfu aljibili wa huwa alkhawf aladi yaqacu min alasbaab alqadariya alati habata anaha tuujib alkhawf waa qowfka baqaha dadka ku beeran weeye ee asbaabta markaa baqaha sabab u noqota bitajriba lagu ogaaday ku dhisan sida alkhawf min alxaywaan almuftaris waana wax ilaahay nafaha uu ku beeray waana xikmat ullah oo haddii aan waxaba aanad ka baqahayn dee waxbaba iskamaad ilaaliseen meel kastood ku halaagsamayso waad ku dhici lahayd wax kastoo ku dhibayana waad u dhowaan lahayd markaa baqahan eh, alkhawfu aabiici aljibili ilaahay xikmad buu ka leeyahay waana ka ilaahay addoomihiisa uu ku ilaaliyo mana aha mid laysku dhaleeceeyo oo laysku canaanto waa haddii asbaabtiisii lahe lanna waa min jumlat algharaa'is waxyaabaha dadka ilaahay ku beeray buu ka midi marka ilahay nabiy llaahi muusaaba baqaha ku sifeeyey faasbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab yani yuu ka baqanayey cadowgiisuu ka baqanayo fircoon iyo colkiisa ah asbaabta baqahaasina way muuqatay dadka inay dhibaan oo ay ciqaabaana mid jirta ay ahayd walahum calaya dabmu faakaafu an yaqtuluun qaala nabiy yacquub inanii inii layaxzununii an tadhabuu bi waakhaafu an yakulahu diib inankiisi yuusuf yeyga ayuu uga baqay wahaakada oo haddii khawfkaasu muxaqiqiyo asbaabtiisii la helay mid madmuuma maaha haddii asbaabtiisii aanay muuqan oo waxaani dee dhib looga baqaba aanu lahayn oo lagu ogiyo lagu bartay kaasi jubni buu noqonayaa fulinimadii rasuulku calayh isalatu salaam uu ka digay ilaahayna uu ka magan galay musanifku raxima llahu tacaala baabkan wuxuu ku sheegay maca aayadda uu baabaystay marka la eego shan daliil halaaa aayaatin wa xadiideyn saddex aayadood iyo laba xadiid daliila koobadaa qowl llahi tacala u yihi inama dalikum kiinaas waxa weeyaan ashayaanu ayukhawifu awliyaahu aw yukhawifukum idinka idin baqo gelinayao idinku baqogelinaya kuwa markaa xigtadiisa ah walaa takhaafuuhum awliyaau shayطaan ha ka baqanina min alkufaari wاlmushrikiina wاlmunaafiqiin wakhaafuunii aniga iga baqda in kuntum muminiin haddaad muuminiin tihiin bimacnaa inaad aniga iga baqataan oo cid kale aydaan ka baqani waa min muqtadayaati اliimaan iimaanka aada sheeganaysaan waa waxyaabaha uu keensanayo marka dalikum ismuishaaru wuxuu u noqonayaa hadalkii ay saxaabadu maqleen yowma uxud ay ka maqleen ninkii u yimi ee ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhu dadku way sookiin urursadeene ka baqa marka hadalkaasi waa min ashayaan shayaan huwa aladii alqaahu fii afwaahihim hadalkaa waxaa afka ugu riday kuwaa fariinta idin keena ee gaalada idinku baqagelinaya shaydaan baa afka ugu riday yukhawifu awliyaahuna macnaheedu waa yukhawifukum biwliyaaihi oo xadaf baa ku jira wuxuu idinku baqogelinayaa <clears throat> idinku cabsiinayaa wayucadimhum fii suduurikum oo laabtiina uu ku weynayn waa ciidan fara badan xoog badan oo u badan haysta oo idaanuba wax dhigi karin <clears throat> awliyadiisa oo ah kuwa xigtadiisa marka ayadda macnaheedu waa saas ahlu tafsiir ay yidhaahdeen qurطubi wuxu uhi qala ibnu cabaas wayru almacna yukhawifukum wliyaau biwliyaai idinku idin cabsi gelinaya waxaanu idinku cabsi gelinayaa xigtadiisa waxay la mid tahay liyundira ba'san shadiida ey liyundirakum bibasin shadiid taasay la mid tahay shirqoolka cadowga ilaahay bay ka mid tahay anuu yukhawif lmuminiina min jundihi wa wliyaaihi inuu muminiinta markaa cabsi geliyo oo baqa quluubtooda inuu ku tuuro isku dayo ay ka baaan markaa ciidankiisa iyo awliyadiisa min akufaar wlmunaafiqiin wa ahli si aanay u jihaadin dadkana wanaag aanay u farin xumaanna aanay u riibin waxaa kaloo ihi ibn اlqayim almacnaa cinda jamiic اlmufasiriin yukawifukum biwliyaai macnuhu waa sidaa cinda jamiic اlmufasiriin qaala qataada yucadibuhum fii suduurikum in kuntum muminiin in waa shariya washaru yaati litacliil sida in badanoo culamaa usuul ay sheegeen shardigu tacliil iyo sababeyn buu u yimaada marka macnaa ayaddu wuxuu noqonaya laa takhaafu ila allah liana dalika huwa muqtada liimaan ilaahay ka baa ilaahay cid aan hayna ka baqanina waayo iimaanku siduu keensanaya ayaa sidaas khawfka aayadani ay nahyiday seen hore u sheegnayna waa alkhawf lmuxaram alxaamil calى tarki اlwaajibaat الsharciya wairtikaab اmuxaramaat waa baqiya xaaraanta ahaa ee qofka ku kalifayay inuu waajib ka tago ama xaaraan inu sameyn wajhu dalaalat ilahi calى maqsuud اlbaab ana allaha jacala alkhawfa minhu daliila calى اliiman ilaahay baqaha isaga laga baqo wuxuu ka dhigay daliil tusinaya qofka iimaankiisa wa hada daliilu calى ana alkhawfa minhu cibaada min alcibaadaat alati yaqumu calayha mar haddii alkhawfu min allah uu calaamad ilaahay uga dhigay iimaanka taasi waxay daliil u tahay baqaa ilaahay laga baqdaa inuu yahay cibaado cibaadadka tawxiidku markaa uu ku taagan yahay kamid a ah, walaa yajuusu jacluha ligayr ilah ilahay cid aan inaan loo samayn karin adaliil thaani wa qowluhu ilaahay uu yidhi inamaa yacmuru waxaa camira uun masaajid allahi ilahay masaajidiisa man aamana ka rumeeye billaahi walyowmi alaakhirna rumeeyo qiyaamaha ah qaama salaata salaada ogey wa aata zakaata sakada bixiyey walam yaksha aan ka baqin ila allah ilahay mooy cid kale aan ka baqin marka yacmur bimacnaa yuqiim alcimaarana asal ahaan tashmal alcimaara alxisiya kalbina masaajidka dhismo lagu caamiro walcimaara almacnawiya kalcibaada iyo si macnawi la fahmi karo in loo camiro oo cibaado lagu camiro walakina almuraada huna alcimaaratu almacnawiya lakiin camirista halkan waxaa looga jeedaa cimaaradii macnawiga ahayd waa in cibaadiya khayr lagu camiro liana alaayata fi siyaaq alcibaada ayaddani dhisme kamay hadlayn ee cibaada ayay ka hadlaysa walam yaksha ila allah almuraadu bilkhashya fi laaya waa khashyat lcibaada ile taas ayuu ilaahay la gaar yahay oo cid kale in lagaga baqdaa aanay banaanayn waana khashyat tacdiim walkhuduuc watadallul waa sida aynu khawfka markaynu marayna aynu sheegnay ibnu caiya kitaabkiisa qayimka ee tafsiirka almuxar wajiiz la yhaahdo wuxuu ku yihi wayuriidu khashyata atacdiimi walcibaadati waaaca oo anwaacu lkhashy oo dhan looma jeedo cidba kama baqaan maha macnaydu lianna bacd alkhashyati mubaax baqaha qaarki waa maxay mubaax walinsaan laabuda an yakhsha gayrahu waana shay hariiziya oo abciya saynu sheegnay oo qofku inuu cid ka baqaa waa lagama maarmaan marka bao oo dhan looma jeedo waxaa loo jeedaa baihii cibaadada ahaa baa loo jeedaa lihada bu ui sheekh sulaymaan walaa maxaalata ana alinsaana yakhsha gayrahu wayakhsha almaxaadiir addunyawiya waynbagii an yakhsha fi dalik kulahu qadaء allahi wa tasriifah khashyaduna waa nooc min anwac اlkhowf waa nooc noocyada baqaa ka mid o ah, lakina ahasu min waa nooc khaas ah baqaa ka midabaa khashya la hahdaa wa an yakuuna alkhawfu maqruuna bicilmin khashyada waxaa shardi ah in baqaha cilmi uu socdo oo khashya waa alkhawfu lmabni cala alcilm baqaha cilmiga ku dhisan sida ibn lqayim uu fi madaarij saalikiin walkhashyatu akhasu min alkhawf fain alkhashyata lilculamaai billah qaala allahu tacala inama yakhsha allah min cibaadi alculamaa fahiya khawfu maqruunu bimacrifa waa baqa garasha ay la socoto iyo cilmi waqala nabiyu inii atqaakum lilahi waashadkum lahu khashya wجه dilaalة الآية عlى مqصud الbاb أna فيha mdx الlahi المؤminiin caamir الmasاجid بأnهm la ykshawna ilا الlah waxaa ku jirta ilahay inuu ku amaanay muminiinta masaajidada camira ilahay mooyaane cid kale inaanay ka baqan wacdahu thawaaba calayha waxaa kaloo aayadda ku jirta ilaahay khashyada cidda ku sifowda inuu ajar u ballan qaaday biqowlihi facasa ulaaika an yakunuu min almuhtadiin wahada yadulu cala anaha min afraad alcibaada alati yaquumu calayha altawxiid in ilaahay subxaana wa tacala uu tilmaamay muuminiintu inay isaga un ka baqaan oo taa uu ku ammaanay cidda baqaha noocaasa ku sifowdana ilaahay u ballan qaaday hanuun waxay daliil u tahay baqaha noocaasi inuu yahay cibaado cibaadaadka tawxiidu ku taagan yahay kamid a adaliil thalith wa qowlu ilah wa min annaas dadka waxaa kamid a ah man yaquulu mid odhanaya aamanaa billahi ilaahay baanu rumaynay bay afka ka odhanayaan faida uudiya marka la dhibo fillaah marka ilaahay daraaddii loo dhibe iimaankii iyo diintii lagu dhibo jacala wuxuu ka yeelayaa fitnat annaasi dadka fitnadooda iyo ciqaabkooda ka cadaab ilaahi buu ka dhigaya cadaabka ilaahay mid lamida oo diintii buu markaa uga tegaya macnaha aayaddu waxa weeye dadka qaarkood waxay sheeganayaan tawxiid iyo iimaan markay mushrikiintu taa ku dhibaan buu jacala fitnat annaasi wa cadaabahum ka cadaabi illaahi fi laakhira dadka fitnayntooda iyo ciqaabkooda ayuu wuxuu ka dhigayaa cadaabka ilaahay aakhiro kale fa yaqacu fi shirki wayartadu can iddiin suu ku dhacayaa shirki diintiina uu ka noqonayaa bisababi khawfihi min annaasi wa ciqaabihim marka haddi waxay ka warramaysaa dad baqaha ay dadka ka baqanayaan uu sabab ugu noqonayo inay ridoobaan oo diintiiba ay ka baxaan alkhawfu min gayr illahi qad yuaddi ila ridda ilaada qofku inuu aada u digtoonaado ibnu cabaas wuxuui yacni eh, fitnatahu fitnatuhu yacni fitnatahu an yartada can diinihi ida uudiya fi llah wajhu dilaalat ilahi calaa maqsuud ilbaab waxay ana fiiha dama man yatruku اddiin liajli اlkhawfi min annaas aayaddan waxaa ku jira dhaleecayn la dhaleecaynayo qofka diintii uga tegaya baqa dadka uu ka baqaya awgeed wa hada daliil calaa taxriimi hada alkhawf dhaleecayntaasina waxay daliil u tahay baqahaasi inuu xaaraan yahy lannahu min jumlati alkhawfi min gayr illah baqaa ilaahay cid aan hayn laga baqo ayuu ka mid yahay wa hada alkhawfu waa khawfu tacdiimi wata'liih baqahanna waa baqihii shirkiga akbarka ahaa baqa aayaddan ay ka hadlaysa ee weyneynta iyo ilaahayntu ay la socotay lannu khawfu lmunaafiqiina min gayr illah baqa ay ka hadlaysa waa baqa ay munaafiqiintu ilahay cid aanhayn ka baqayeen xayثu ana hada tarkiiba fi lqur'aani fiihim tarkiibka noocaasee ah imaan baad sheeganaysaa haddana dadka dhibkoodaa diinta uga tegaysaa qur-aanka maruu ku soo arooro munaafiqiintu ku saabsan yihi ayaddani inay munaafiqiinta ka hadlayso baqahani uu yahay baqii shirkiga akbarka ahaana waxaa u daliila ilaahay fii aakhiriha wuxuu ku uhi walain jaءa nasrun min rabbika layaquuluna ina kunnaa macakum taasina waa shuqulkii munaafiqiinta haddii gargaar ilaahay u yimaado idinkaan idinla jirnay bay odhanayaan waay markaasaa ilaahay u sii wado u yihi awalaysa allahu biaclam bima fii suduuri lcaalamiin waxaa laabaha dadka ku jira ilaahay waa ogyahy marka inaan marka horeba iimaan qalbigooda ku jirin ilahay waa ogyahy dliil raabic can abi saciidin radi allahu canhu marfuucan ina min dacfi lyaqiin iimaanka daciifnimadiisa waxyaabaha calaamada oo waxaa ka mid a ah. an turdiya annaas dadka inaad ku raali geliso bisakhat illah waxaad ilaahay kaga cadhaysinayso waan taxmadahum inaad ku ammaanto calaa risqi lah arsaaq ilaahay uu ku siiyey wa an tadumhum inaad ku dhaleecayso calaa maa lam yu'tika allah waxaanu ilaahay ku siin oon ilaahay kuu qorin ina risqa allaahi ilaahay arsaaqdiisa laa yajuru ma soo jiido xirsu xariisin bidadaalo dadaalkii walaa yaruduhu mana celiyo karaahiyatu kaarihi mid naca nacistii oo mid risqi ilaahay kula neceb nacistiisaasi risqiga ilaahay kaa celin mayso xadiidkan waxaa wariyey abu nucaym fi lxilya wlbayhaqi fi shucab اliiman min ariiqi caliy bni moxamed bn marwan assuddi can abiih can camr bni qays can caiya bni saciid can abi saciidin اlkhudri waana daciif sanadkiisa waxaa ku jira moxamed ibn marwan assuddi wahuwa matruuk min ruwaati tafsir can ibni cabaas ayaanu kamid yahay mxamed bn marwan asudi waa matruuk sida abu xaatim iyo nasaa-i yihaahdeen waxaa kaloo sanadkiisa ku jira caiya alcawfi wahuwa daciif wamudlis walam yusarix bاtaxdiif waxaanu leeyahy xadiidkani shaahid can ibni mascuud ruwiya mawquufa wamarfuuca walam yahbut rafcuhu walaa waqfu xadiid kaloo isagoo mawquufa cala ibni mascuud la wariyay isagoo marfuuc ila ah oo maquufan iyo marfuucan midnaba aan sugnaan ka xadiidkani waa daciif wey ina min dacfi lyaqiin alyaqiin waxaa looga jeeda istiqraaru liimaani fi lqalb wa طumaniinatuhu bih inuu iimaanku qalbiga fadhiisto marka waa iimaanka qawiga ah ee qalbiga degay ayaa yaqiin la dhahda walihada buri shekh islam ibnu taymiya wa ama alyaqiinu fahuwa طumaniinaة اlqalb waistiqraaru اlcilmi fiih waa aliimaan aladi istaqara fi lqalb afartaa markaa sifo ama sifaadka xadiidka lagu sheegay intaana gaadhay ibnu mascuud wuxuu yihi alyaqiinu alimaanu kulhu wasabru nisfu liimaan yaqiintii iimaanka ayuu ku fasiray waana ahar saxiix abu nucaym uu ku wariyey fi lxilm an turdiya annaasa bisakat illahi ay an tafcala maa yuskit llaha alaba liridaah inaad samayso wax ilaahay ka cadhaysiinaya si aad dadka u raaligeliso oo dadkaad ku raaligelinaysaa waxaad ilahay subxana watacala aad kaga cadhaysiinayso taasi waxay daliil u tahay daliilun calaa dacfi iimaanika iimaankaaga daciifnimadiisay daliil u tahay oo muminiinta iimaankoodu dhamayska tiriya ilahay wuxu uhi wayakhshawna walaa yakhshawna axada ila allah wakafaa billahi xasiiba wa an taxmadhum calaa risqi illah ay an tashkura annaasa calaa maa xasala laka min anicam inaad dadka aada ku ammaantood uga mahadnaqdo nicamka aada heshay markaa taasina dacfu limaan bay tusinaysaa inaad dadka u mahadnaqdo la saa looma jeedo qeyd baa la socda maca nisyaani اlmuncim wاlgaflati canhu wa can shukri dadku waxba wax kuu taraanba haboo mutaystaan inaad umahadnaqdo lakiin waxaa loo jeeda inaad dadkii u mahadnaqdo oo wax yeeloy sabab u noqdeen oo iyagu khaaliqiisii aanay ahayn oo nicmo aad uga mahadnaqdo iyadoo taa ay la socoto ilow aad ilowday kii nicmada dhab ahaan ku siiyey oo khaflaad kaga jirto canhu wa can shukrihi markaa qof baa tusaaleaan lacag ku siiyey isagaad u mahadnaqday allihii khaaliqa ahaa lacagtan kuugu soo dhiibay adoo iska ilowsan oo ka khafladaysan oo mahadnaqiisii aan xusuusan oo aan soo hadal qaadin hada daliilu calaa dacfi iimaanika hadduu iimaankaagu qawi yahay in almuncim alxaqiiqi ilaahay subxana watacaala uu yahay oo ilaahay nicmadan ku siiya baad garan leh oo sida qofkan wax ku siiya aad ugu mahadnaqayso si ka badan oo ka weyn baad allaha subxaana watacaala khaaliqa aad ugu mahadnaqi leh nebigu calayh isalatu anu qaybiyaan ahay an cilmigii iyo diintii iyo wixii dee maal ilaahay i dhiba dadkaanu qaybinay lakin almuci waayo bixiyaha dhabti waayo allahu subxaana watacaala waana dadku siday u badan yihiin maanta hadduu qof wanaag yar u sameeyo way ku dhegdhegayaan way umahadnaqayaan waxa weeyaan abaal baad igu leedahay bay odhanayaan weligoodii laabi maayaan allah waxaasoo nicama siiyeyna oo iska ilowsayeen wamaa bikum min nicmati famin allah wdaliilu calaa dacfi liimaan maaha macnaheedu dadka inaan looga mahadnaqin nicamka oo taa dee shareecada ayaa dhiiri gelisay laakiin ilaahay u mahadnaq oo ilaahay haylaabi weye waa ka nebigu uri sa axmed iyo tirmidiya wariyeen man laa yashkur innaasa laa yashkur illah haddaad dadka ugu mahadnaqdo calaa anahum hum lfaaciluun lirisqi ka war inay iyagu ku risqiga abuuran yihiin awgeed baad ugu mahadnaqaysa ictiqaadkaasaa shukrigaagu ku dhisay waa shirki taas haddaad umahadnaqayso adoo aaminsan inay sabab yihiin maca algaflati can illaahi wa can shukrihina wa shirkun asqar wan tadumam calaa maa lam yu'tika allah macana waxa idaa alabta minhum shayan famanacuuka damamtahum cala almanc dadkaad wax weydiisanaysaa way kuu diidayaan deetana diidmadaasaad ku dhaleecaynaysaa oad odhanaysaa waxa weeyaan waxbaan weydiistay wii diiday waxba weysii waaye waa daliil calaa dacfi liimaan haddii aada si yaqiina u garan lahayd ana almunfarida bilcaaa walmancu huwa allah waxda ka bixinta iyo diidmadaba la gaarka ilaah inuu yahay suu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam allahuma laa maanica lima caayta walaa muciya lima manacta haddaad taa yaqiinsantao si dhaba ah u rumaysan tahay ood rumaysantahay ana makhluuqa mudabaru laa yamliku shaya min tilqaai nafsi makhluuqan inuu miduu ilaahay maamulo oo wax ilaahay subxaana watacaala uu amray inuu ku siiyo mooyaane wax kale aanu ku siinayn wuxuu ilaahay kuu diidan aanu ku siin karin lamaa damamta axada cala lmanc yaqiintaas haddii qalbigaaga ku jirto qofna kuma dhaleecayse waxbuu ii diiday dadka waxaad weydiisatay inay bixin waayeen waxaad ugu dhaleecayn kartaa in waxaasi uu yahay waajib sharcigu uu saaray oo xaq sharcigu kuu saaray uu yahay oo waxaad u dhaleecaynaysaana ay tahay limukhalafatihim lisharci in ilaahay sharcigiisii khilaafeen ta waad ku dhaleecayn kartaa ninkii eh, faqiirkii mustaxiq ahaa sekada sii waayey ama nafaqadii ku waajibtay bixin waaye laakiin ta la diidaya waxa weeye inaad moodo inay iyagu yihiin kuwa wax bixinaya waxna diidaya waa inaad si yaqiino dhaba u rumaysan tahay almucطi lmaanic inuu ilaah yahay subxaana wa tacaala wجه dilaalة الxadيiث عlى maqsud الbاb أna fiihi waصfa man آثara rضا الmakhluuqiin عlى rضا الlah khawفa minhm بضacف الإiman أna fiihi waصfa man آثara rضا الmakhluuqiin عlى rضا الlahi khawفa minhm بضacف الإiman xadiidka waxaa ku jirta qofka raaligelinta dadka ka doorbidee ka horeysiiyey raaligelinta ilaahay baqa dadka uu ka baqaayo awgeed in lagu sifeeyey ضacف الإiman wkul maa yudcifu liimaan alwaajiba bigayri cudrin fahuwa muxaram wax kastoo qofka iimaankii waajibka ku ahaa daciifinayaana waa xaaraan marka qofkan maxaa hadda iimaankiisii daciifiyey alkhawfu min annaas sooma baqaa dadka uu ka baqanayo oo ku kalifay inuu daraaddood u sameeyo waxaan banaanayn kulu maa yudcifu liimaan alwaajiba bigayri cudrin fahuwa muxaram fadala dalika cala ana hada alkhawfa nooc min anwaci shirk in baqaha noocan uu xaaraan yahay noocan waacda shirkiga ka mida ah inuu yahay ayuu xadiidku tusiyey addaliil alkhamis wa can caishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu ihi man iltamasa ay alaba qofka raadiya rida allahi ilahay raalli ahaanshihiisa bisakhat innaas walow dadku haba cadhoodaanbe radia allahu canhu ilahay raalli buu ka noqdaa wa arda canhu nnaas dadkana kuwo isaga raalli ka abuu ah ilaahay ka dhigaa u ka yeela waman iltamasa qofka dalba rida naas dadka raalli aanshahooda bisakhat illaah waxa ilahay uu kaga cadhaysiinaya ku doona sakit allahu caleyh ilahay baa isaga u cadhooda waaskat calayhi nnaas dadku islaa raalli gelina quluubtooda ilaahay cadho iyo nacayb buu geliya rawa ibnu xibaan fi saxiix marka xadiidkan rawa ibnu xibaan bihada lafd aladi dakarahu lmusanif laba sanad baanu cinda ibnu xibaan ku leeyay wathaabitaan lakiin waxaa la isku khilaafay fii rafcihi wa waqfihi ma hadalkii caaisha mise waa hadalkii nebiga alayh isalatu slam daara quطni iyo abu zurca iyo abu xaatim waxay rajaxeen inuu yahay mawquuf oo hadalkii caaisha u yahay wakadalika albukhari wاlcuqayli tirmidina wuxuu wariyey can rajul min ahli madina qaala kataba mucaawiya ilaa caaisha an iktubii lii kitaaba tuusinii fiih mucaawiya warqad u diray caaisha isagoo leh iisoo qor warqad dardaaran aad igula dardaarmaysaa u ku yaal walaa tukhirii calayha ha igu badin in yaroo kooban iisoo qor fakatabat caaisha ilaa mucaawiya salaamu calayka ama bacd fainii samictu rasuula اllahi salى اllah alay slam yaquul man iltamasa rida اllahi bisakhat الnaas kafaahu llahu munat الnaas wman iltamasa rida الnaas bisakhat illah wakalahu llahu ilى الnaas wasalaamu calaykum nucaym iyo ayruna wariyan fi sanadi rajul mubham fahuwa daciif marka man iltamasa ay alaba rida اllahi bisakhat الnaas ay facala maa yurdi اllaha wain sakata minhu الnaas maaha inuu dadka ka cadhaysiintooda doondoonanayo man askata الnaasa birida اllahi macnaheedu maaha ka cadhaysiinta dadka sideeda in wax ilaahay lagaga helayo ilahay kaaga raali noqonaya la bal dadka in la wanaajiyo hadal wanaagsan lagu idha akhlaaq fiican lagula dhaqmo ayaa sharciga e macnuu waa man facala maa yurdi llah wain sakita minhu nnaas qofka sameeye waxa ilaahay uu raali kaga noqonayo walow dadku ha kuba nacane macnuu waa sidaas marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa ana wuxuu ka hadlayaa masalada tacaarudka tasaaxud ida tacaarada watazaaxama rida اllahi wa rida الnaas aw sakط اllahi wa sakط الnaas haddii laba ay kuu gudboonaadaan inaad raali geliso dadka inaad ilaahay raali geliso inay waajibku yahay inaad ilaahay raali geliso dadku haba cadhoodaanbe hadday laba kuu gudboonaadaan inay dadku kuu cadhoodaan ay ku nacaan iyo inuu ilaahay kuu cadhoodu ku naco inaad noqoto ka ilaahay cadhadiisa iska ilaalinaya walow dadku hauba cadhoodaanbe taasina iimaan qawiya bay u baahan tahay waa haybat naas kaa xijaaba ka haybanaysiga dadka kaa xijaaba wajhu dilaalati alxadiid cala maqsuud ilbaab ana fiihi bayaana cuquubati man alaba rida annaas bima yuskit allah khawfan minhu waxaa ku jirtaa caddayn la caddeeyey ciqaabka lagu ciqaabayo qofka dadka ku raaligelaya wuxuu ilaahay kaga cadhaysiinaya baqow ka baqaya awgeed fadla dalika calى ana hada الkhوفa muxaram baqaha ciqaabkaasi uu ka dhashay waa inuu ilaahay u cadhoodo dadka qulubtoodana cadho u geliyo inuu xaaraan yahay bay tusinaysaa wayakunu shirkan idaa khaafahum kamaa yakhaafu llah xaddu shirki baanu gaadhaya hadduu dadka uga baqo siduu ilahi subxana watacaala uga baqaya oo kale qaala fiihi masaa'il markaa qofku waa inu iska ilaaliya sifat lmunaafiqiin munaafiqiinta dadka ilaahay kaga weyn walihaada dadkuun bay iska eegayaan dadka iyagoo iska eegayay tukanayaan oy jihaadka tegayaan marka ay dadka ka qarsoomaanna waxay cibaadaad sameynayeen way iska daynayaan quluubtooda dadka ka qarsooni ilaahay ma rumaysna ilaah umana khuduucsano umana khushuucsano ilahay maruu ka hadlay wuxu uhi laantum ashaddu rahbatan fii suduurihim min allah baqaha idinka idinka baqayaane laabtooda ku jiraa ka weynka ilaahay ka baqanaya dalika bianahum qowmun laa yafqahuun lam yafqahu liimaan marka adigu waa in cidda koowaad raali gelinaysa oo ilaahay noqdo khalqiga o dhami ha cadhoodaan walow sakita alkhalqu kulluhum ilahay subxana wa tacala raali geli ilaahay baa calaa raqmi unuufihim kuu dullayn doona haddaad se istidhaahdo khalqiga raali geli ood ilaahay taa kaga cadhaysiisood waajibkii ilaahay ku saaray uga tagto min alamri macruuf nahy can lmunkar waradi lbail wljihaad fi sabiil illah ilahayna waa kuu cadhoonaya dadkana quluubtooda ilaahay baa maamulo oo jacayl iyo raallihaansho ilaahay aanu kaasin weligaa ka heli idaa saxa minka lwuddu ya gaayat almunaa fakulu ladii fowqa turaabi turaab anaa ilaah haddaan jacaylkaaga helo waxba igama gelin khuluqaadkan dhulka dul jooga dhammaantood waa ciid wey ibn aadam oo dhan maxaa laga abuuray ciid baa laga abuuray qala fi masala ula tafsiru aayati al cimraan wahiyo qowluhu tacala inama dalikum ashayaan yukhawifu awliyaa macnaheeduna muxuu ahaa hadalka aada maqasheen waa min ashayaan washayaan yukhawifukum biwliyaai falaa takhaafuun athaaniya tafsiru aayati bara wahiyo qowluhu tacala inama yacmur masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alakhir qaama salaata waata zakata walam yaksha ila allah shaahidkuna walam yaksha ila allah wey marka ana allahu calayhim biifraadihim biifraadihi bilkhashya fadalla cala anaha cibaada ilahay wuxuu ka ammaanay addoomaha khashyadii cibaadada ahayd inay ilahay ku gaar yeeleen taasina waxay tusinaysaa baqaha noocaas inuu cibaadaye athaalidatu tafsiru aayat alcankabuut wahiya qowluhu tacala wamin annaasi man yaqulu aamana billah faida uudiya fi llahi jacala fitnat annaasi kacdaab illah waxaana dhaleecaynaysaa qofka waajib ka tegey khawfa min fitnati lmakhluuq marka in baqaas uu xaaraanya bay tusinaysaa araabicatu ana alyaqiina yadcuf wayaqwa ay aliimaan yadcuf wayaqwa iimaanku wuu daciifa waa inuu lima fi lxadiid ina min dacfi lyaqiin manduuqiisu yadulu calaa dacfi oo mafhuumuhuna yadulu calaa quwati markii dacfi la sheegay mafhuumkiisuna wuxuu tusinayaa inuu quwoobo alkhaamisau calaamatu dacfi waxyaabaa calaamadu ah inuu qofka iimaankiisu daciifay wa dalika waxaa kamid ah hadihi halaau saddexdan wa turdiya nas bisakhat illah waan taxmadahum calaa risqi illah waan tadumahum calaa ma lam yu'tika allah asaadisatu ana ikhlaas alkhawfi lilah baqaha cibaadada ah ayaa loo jeeda in ilaahay loo khaalis yeelo loo barax tiraa min alfaraaid waajibaadku kamid liqowlihi wakhaafuuni in kuntum muminiin ilahi wuxuu amray bاlkhوfi minhu wanaha can الkhوfi min غayri bal jacalahu sharطa fi الإiman fadla calى اntifaaءi الإimaani cinda اntifaaئi marka khawf oo dhan qalbiga laga waayo iimaankina in la waayo tilmaamay lianna almashruuطa yantafi cinda intifaai sharطihi asaabicatu dikru hawaabi man mid ajarkii sheegista la sheegay facalu arrinkaas sameeyey facalu damiira ku jira ikhlaaska masalada hore lagu xusay ayuu unoqonaya ay facala ikhlaasa lilahi fi lkhawf baqaha cibaadada ilaahay u barax tiray awaabkiisuna waa xusuulu iimaani faacili de iimaankiisaa xaasilaya kanu saban lirida llahi can saaxibi wa irdaa naasi canh waxaana sabab unoqonaysa inuu ilaahay raalli ka noqdo dadkana kuwa raalli ka ah u ka dhigo athaaminatu dikru ciqaabi man tarakahu ka ikhlaaska ilaahay baqaha loo khaalis yeelo ka taga ciqaabkiisa sheegista la sheegay ay dikru ciqaabi man taraka alikhlaasa lilahi fi lkhawf ciqaabkaasina waxa waa intifaau liimaani canh waa in iimaankii laga anfiyey wa sakhatu llahi caleyh iyo ilahay inuu cadhoonayo wa iskhaatu nnaasi calayh iyo dadka quluubtooda inuu ilahay cadho u gelinayo sida xadiidu caaisha ku sugan wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alih waasxaabihi ajmaciin